bismi illahi الرحmn الرaxيm alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi wslm ama bacd masaa-ishii iimaanka ayaan ku dhex jirnay ilaa hadda waxaan sheegnay tacriifka ahlu sunnada iimaanka ay ku tacriifiyeen ama ay u yaqaanaan waxaa kaloo aan ka hadalnay firaqa ahlu sunnada ka horjeeda waxa ay iimaan u yaqaanaan darsigan waxaan uga hadlaynaa marka aan ku bilaabeynaa farqiga udhexeeyo ahlu sunnada iyo yani firaqu lirjaa oo dhan awalan firqooyinka murji-ada oo dhan waxay ka wada sinaayeen si fiican ugu fiirsada waxay ka wada sinaayeen acmaashu inaysan iimaanka ka mid ahayn dhammaantood isku soo dardar acmaashu inaysan iimaanka ka mid ahaynay ka wada sinaayeen murji-ada ayb mid yidhaahdo macrifo keliya aqoon alla la aqoodo keliya iimaana mid yidhaahdo rumayn ilaahay la rumeeyo keligeeda iimaana mid dhaho yani afka oo laga dhawaaqo keliyaha iimaan ah iyo mid yiraahdo qowlkii iqraarkii bisa iimaan ah kulligood camalka mid ku daraayo ma leh iimaanka wax ku daraayo ma laha ayb marka ahlu sunada iyo murji-ada farqiga udhexeeya waa iska cad yahay waxaa weeyaan ahlu sunada camalkiiba iimaanka ku dartay labadiisa qayboodba acmaalu lquluub iyo acmaalu ljawaarix bay iimaanku kamid yahay murji-adana ogama mid ma kamid ma ahan agtooda waxaa marka ishkaal ou galaa ama ishkaal ka imaanaya waxaa weeyaan eh, nimankan la yiraahdo eh, waxaa ishkaal oo ka imaanaya farqiga u dhexeeya muxuu yahay khawaarijta iyo muctasilada oo dhinac ah iyo ahlu sunnada ilaa khawaarijtu ayaguba maogtaha acmaashu waa iimaanay kuleeyihiin maogtaha haddaad ufiirsataan khawaarijtu waxay kuleeyihiin acmaashu acmaasho dhan waa iimaan bay kuleeyihiin ahlu sunnadana acmaashu waa iimaan bay leeyihin laabudda min farqin marka waa inuu jiro farqi udhexeeyo labadaas qolo farqiga udhexeeya marka waxaa weeyaan ahlu sunnada iimaanka ayay marka ay tacriifiyaano qowlun wa camalun ay dheheen kadib ayay haddana kala qaadeen oo waxay u kala qaadeen oo waxay yidhaahdeen liliimaani aslun wa farcun iimaanku hal derajo ma wada ah asal iyo farac buu leeyahay asal iyo farac buu leeyahay haddii asalka la waayana acmaasha yani waxyaabaha qaarkood iimaanka uu ka koobmo waa usuul usuushaas haddii la waayo iimaan maba jiraba haddii usuushaas waxyaabaha qaarkoodna waa furuuc usuushaasay ku dhisan yihiin ay furuucu yihiin haddii marka furuucdaas la waayo asalkiina uu joogo macnaheedu waxaa weeyaan iimaankii waa taa iimaankii waxbaa ka joogo iimaankii waxbaa ka joogo waxna waa maqan yihiin ayb laakiin khawaarijta iyo muctazilada asal ay farc u qaybin maayaan agtooda waa hal qayb iimaanku waa juz-un waaxidun laa yatajaza khawaarijta iyo muctazilada iimaanku waa hal qayb oon kala gogo-aynin kulligoodna isku ahmiyad ah agtooda inaysan isku ahmiyad ahayn oo warkoodaas khalad yahna waxaa u daliila ah. xadiidkii nabiga sal ll ly slam uu yihi al-iimaanu bidcun wa sittuuna shucba aclaaha wa fii riwaayatin afdaluha qowlu laa ilaaha ila allah wa وأdناaha imaaطة الأdى can الطريq walxayaau shucbaة min الإimaan waxaa la ogsoon yahay laa ilaha ilا اllahu iyo wasaqda oo jidka laga qaado labaduba waa iimaan haddana waxaa la ogyahay in laa ilaha ilا allahu ay ka ahamiyad badan tahay jidkoo wasaq laga qaado oysa isku derajo ahayn idan shucabuliimaan isku derajo ma wada aha oo waa kala waa kala darajaad waa kala darajaad taasina waxay keenaysaa waxyaabo inay noqdaan usuul haddii la waayo iimaanka dhan ismul iimaan yacni oo baaba-ayaba waxyaabana haddii la helo yacni usuushii haddii la helo ee furuucdii la waayona inay maqan tahay iimaanka iimaankaas oo naaqis yahay ma garan marka maxaa asala maxaase farca fa asal waxaa ah iimaanka waxaa u asala tasdiiq tasdiiq waa asal iqraarka carabka laga qiranayo waa asal khuduuca ilaahay loo khuduucaayo iyo yacni inqiyaaska qalbiga ilaahay loo hogaansamaayo shareecada la iltizaamayo waxyaabahaasoo maxabada jacaylka ilaahay subxaana watacaala iyo diinta iyo nebiga iyo la jecel yahay waxyaabahaas oo dhan waa wada usuul waa in qofku wax un uu ka haysto waa in in waxyaabahaas wax un u ka haysto soo ma garanin waana acmaalu lquluub ayb waa usuul waayo kuyaalkaas tasdiiqii iqraarkii iyo in badan oo acmaalulquluub kamida asalkeeda in la hayo oo qofkii yani uu haysto waa usuul acmaasha in badan oo kamidana waxaa weye waa furuuc arkaanulislaama ugu muhiimsan acmaasha daahirka ah arkaanulislaam salaada ayaa culammadu ay ku muransan yihiin o isku khilaafsan yihiin oo qaarkood ay gelinayaan asal ay ka dhigayaan oo aslul asluliimaan ay gelinayaan soo ma garanin oo marka qofkii wax ku gaalaysiinayo culimmada salaada ka tegisteeda wax ku gaalaysiinayso camalkaas salaada cindahum aslun waa iimaanka waa asal iimaanka usushiisa kamid a ah. qofkii laga waayo yani iimaan dhan maba lahaa soo ma garanin ayb cid aan wax ku gaalaysiinaynin tarku salaa haddii takaasul qofka u uga tagana waxa weeyaan wuxuu leeyahay salaada iyo soonka iyo waxyaabahaas waxaa weeyaan waa furuuc waay iimaankay furuuc iyo laamo ayay u yihiin laamo ayay iimaanka u yihiin ee in iimaankaasna lifarax u uqeybsamana waxaa u daliila qowluhu tacaala alam tara kayfa darab allahu matala kalimatan dayibatan ka shajaratin dayibatin asluhaa haabitun wa farcuhaa fi samaa asalkiina shajaraa lagu shabahay iimaanka geed geedkaasoo xididadiisii ay dhulka ka taay ay ku aasan yihiin furuucdiisiina ay korka ay yaalaan oo ay yacni eh, samada iyo cirka kore ay jiraan marka haddii geedkuna waxaan ogsoonnay haddii laamaha laga jaro weli waa geed geedkuna haddii laamaha laga jaro weli magacii geed waa wataa laakiin haddii xibidada loo siibo meeshii dhan geed dhan magacii geed geed waa ka baxaya meeshii saa darteed marka mithaalkaas inaan qaadano ayaa fiican qolooyinkan kale iyagu murji-ada ama khawaarijta waxay ku shabahaan labaatan dinaar oo waxay leeyihin labaatan diinaar haddii nus dinaar ama hal dinaar laga saaro magacii labaatan meeshaas oo ku baaba ayay leeyihin saa darteed haddii hal camal la waayo magacii iimaan oo dhan aa tegaaye laakiin iimaanka labaatan diinaar laguma shabihin geedaa ilaahay ku shabahay subxaanahu watacaala ayb tashbiihaas marka oo quraan qur-aaniga ahaana saxsan oo fiican idan marka waxaad ku kala garanaya marka eh, in iimaanku asal ay farac uu leeyahayna a'imadii yani waxaa tilmaantay yani waaweyneyda selafka eh, alimaam maxamed ibnu nasr almarwazi ayaa kamida muxadisiin badanna waa kasoo raray waxaa kamida ibnu manda maxamed ibn isxaaq ibnu manda fi kitaab aliimaan sheikhulislaam ibnu taymiya meelo badan buu uga hadlaa ibnulqayim cuddat saabiriin buu uga hadlay yani ku sheegay waa badan yihiin marka aimada sidaas yani ilaa labaatan sodomeeye waa la gaarsiin karaa weliba ibnu manda si fiican usoo cardiyey oo usoo bandhigay waxa uu yidhi farqiga khawaarijta iyo ahlu sunnada udhexeeya mas'alat liimaan waxaa weeyaan in ahlu sunnadana iimaanku asali farc u leeyahay oo ninkii asalka ka tagaa oo diintii ka baxaayo oo iimaan aanu lahayn laakiin khawaarijta wax asal ay farac ayagu ma qabaan kulli shucab liimaan oo dhan calaa darajatin waaxiday agtooda u tahay calaa darajatin waaxida bay agtooda ka tahay soo ma garanin oo qofkii masalan adaa-u lamaanaat waa waajib qofkii adaa-u lamaana ka taga gaal waay diintii waa ka baxay saasay dhahayaan soonka qofkii ka taga waa gaal wahaakadaa iyo acmaasha kale ee camal un acmaasha kamid a ah, iyo waxay simayaan iyo aslul iimaan marka taasaa farqiga udhaxeeya ee ugu muhiimsan saas waay iyada ayaana looga badbaadaa masalada yani camalku shardu kamaal miya mase shardu sixo waayo in la daayo waxaaba ka fiican cibaaradii salafka inta la laazimo la dhaho iimaanku asal iyo farac uu leeyahay asal iyo farac ayuu leeyahay naam saasaa salafka ka sugnaatay waxaaba marka shardigan iyo waxaan iyo iska badaa haddaan doonto maadaama uu yani jiid jiidasho badan uu leeyahay nacam ayb oo dadna ay meel xun u jiitaan dadna ay si saxa u sheegaan asalkaas iyo farca marka imaamku uu leeyahay farciga udhexay marka taas weeyaan masalatu murtakibi lkabiirana waa casharkii hore uga hadalnay oo qofku hadduu waajib ka tago ama xaaraan ou koro waajib haddii uu ka tago waa fiirinaysaa waajibkan asal miya mase farac waay hadduu farac ahaa markaa waxaad leedahay qofkaani imsay maxaa siinaya marka darajada aada siinaysa waa maxay casharka horaan ku sheegnay hadduu waajib faraca uu ka tago maxaa la leeyahay mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi mu'minun naaqisu liimaan ayaa la leeyahay waxaa kaloo sheegnay cibaaro ah in yani aliimaan lmutlaq waa laga anfinaa aliimaan lmutlaq waa laga anfinaa laakiin mutlaqu liimaan ma laga anfinayo farqiga mutlaqu liimaan iyo aliimaan lmutlaq udhexeeyana casharkii hore ayaan ku sheegnay iyadana ayb marka siyaabahaas marka walidalika khawaarijtu murtakibu adduunyadana waa ku gaalaysiiyaan aakhira marka la tagana naartuu ku waaraa leeyihiin qofka dembi kabiira ah ku dhacay muctaziladuna adduunyada waxay leeyihiin manzila bayna almanzilatayn gaalna maaha muslimna ma aha muslimna lama dhihi karo gaalna lama dhihi karo aakhiro laakiin naartuu ku waaraa bay marka xukunka aakhiro isku waafaqsan yihin xukunka adduunka ayay daahir ahaan waxaad moodaa inay isdiidan yihin lakin isku meel un ayay iskugu imaanayeen iyaga laftirkooda marka furuuq udhexayso eh, yani eh, waa sidaas furuuc limaan marka marka laga hadlaayo asali farac baan uqaybina faraca yaa laftirkiisa laba uqaybsamo farac yani waajiba iyo farac mustaxab ah faraca waajibka ah qofkii ka tago faraca waajibka ah waxaa weeyaan shay sharcigu kugu waajibiyey oo aan asal ahayn marka aad ka tagto cudurdaar la-aan shay waajiba markaa sida farac waajibaad ka tagtay walidaalika waxaa laga anfinayaa waxaa la yidhaha kamaalulwaajib kamaalulwaajib ayaa laga anfina haddii aada shaygii sunnada ahay ka tagtana kamaala kaa maqan adiga laakiin kamaalka kaa maqan waa maxay waa kamaal oo mustaxab ah waa marka haddaad shay sunna a ah ka tagta laakiin iimaanka lagaama anfin karo shay waajiba qofkii ka tago iimaanka waa laga anfin karaa calaa wajhi alkamaal alwaajib iyadoo looga amfilayo walidalika sheikhu lislaam ibnu taymiya kitaabkiisa iimaanka labada kitaabba saas ayuu ku sheegaa waana nusuusta sida ay tusayso laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin buu yiri nabiga sal l slam laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih qofka walaalkaa khayrka aada la jeclaato waa waajib inaad la jeclaato haddaa ka tagto iimaanka waa lagaa anfina laakiin waxaa laga anfinaya iimaan dhan miyaana mutlaq liimaan miyaana so aliimaan lmulaq waa aliimaan lmulaq ee mutlaq liimaan ma aha intaas markaan iimaanka uga tagno iimaanka waxaa kasoo horjeeda kufriga iimaanka waxaa kasoo horjeeda waxaa la yidhaha alkufru alkufru dudd liimaan weyaan ayb iimaankii sidii aan asalay farax ugu qaybina kufriguna kufri akbar iyo kufrin duuna kufrina uqaybsana aslul iimaan kufriga kasoo horjeeda kufri akbar waayo oo diinta looga baxo soo ma garanin farcul iimaan wixii kasoo horjeedana waxaa weeyaan waa kufrun duuna kufrin ayuu noqonaa kufrigaas marka kan akbarka aan soo qaadano kufriga akbarka wuxuu uqeybsamaa isaga laftirkiisa ilaa shan qaybood ayuu uqeybsamaa kufriga akbarka shan qaybood baa uqeybsamaa iyadoo la fiirinayo jihada oo kufrigaas ka imaanayo waxaa kamid a shantaas qaybood kufru takdiibi waljuxuud kufru ljuxuudi watakdiib kufri ku dhisan yani inki inkiraad inkiraad iyo iyo dafiraad iyo beenin kufri oo ku dhisan waa qayb atakdiib waljuxuud kufrigaas marka juxuudka qofku inuu ilaahay diido rasuulka alayh salatu wasalaam uu diido isagoo aayaadkii lagu dul akrinayo koonkan aayaat alkowniya oo ujeedo waxaa weeyaan waa isyeelyeela ma yani juxuudku ma sii daa'imi karo iyadoo qofkaas dacwo lagu wado haddana inkiraab iyo takdiib iyo juxuud ma sii socon karo bal wuxuu isku bedelaa marka waxaa weeyaan eh, cinaad iyo madaxday walidalika ilahi wuxuu yihi wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwa naftooda waa ogtahay waxaan inay xaq yihiin yani marka dambayste wuxuu isku bedelaa marka yani juxuud oo joogto iska noqonaya ma jirto iyadoo dacwadii iyo qofkii aayaadka ilaahay lagu dul akrinayo kufriga marka takdiib iyo juxuud waa nooc waa nooc nooca labaad waxaa weeyaan kufru listikbaari waliba kufru listikbaari waliba isla weynin inuu ku gaaloobo oo qowluhu tacaala waxaa kamid a ah ibliis oo kale id qulnaa lilmalaaikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin ibliis kufrigiisi marka waa kibir waay istikbaar waay iyo ibaa amarkii allou diiday waana iska w waana isweyneysiiye ayb kufrigaani marka jahli ma ahan ogo jahli ma haayo waa yani can macrifa nooca kale ee saddexaad waxaa weeyaan waa kufru licraab kufru licraab kufru icraabka waxaa la yiraahdaa qofka inuu <clears throat> qofkii inuu shareecada aanu fiirininba ama uu yiraahdo yani inuu yiraahdo waxaan aniga waa saxna ma dhahaayo waa qaladna ma dhahaayo yani shareecadiiba maxay tahayba ma soo dhahaayo dacwadii iyo shareecadii iyo yani iimaankii waa maxayba ma soo dhahaayo mana caayayo mana mana nacayo mana caay mana nacaayo mana jeclaanayo ma jecli ma necdi waxba kama sheegaayo mana ammaanayo taasoo kale marka waa kufri craaq walidalika nabiga sala allahu alayh ali wasalam markii uu daaif tegey saddex nin buu jidka kula kulmay bani cabdiyaaliil la yiraahdo markaasuu dacwadii u bandhigay waxay dhaheen wallahi haddii aada been sheegayso yacni axad been sheegaya inaan la hadalno waaba iskala weynnahay waan waan iskala weynnahay haddaad run sheegaysidna hadda waxaa weeyaan nafteenna waa inaan ku celinno adiga ama aan ku radinno waa waa iskala weynnahay marka inay yeelaanna waa diideen inay inay beeniyaanna waa diideen inay rumeeyaanna waa diideen waa icraaq kan kale waa kufru nifaaq waa in afka gaalnimadii qofka iimaan ka sheegto qalbiga gaal ka yahay waa kufru nifaaq kan shanaad waxaa weye waa kufru shaki qofka shay sharcigii kamida oo macluum ah yani ucad yani macluum min addiini bidaruura oo kale ah inuu shaki ka galan jiritaanka allow ka shakiyey risaalada nebiga sal ly salam shaki ka galay waxyaabahaas oo kale marka waa kufru shakiba asana leedahay shaki haddii uu yimaado waxaa weeyaan eh, waa kufriga imaanaya waa kufri akbar kufriga akbarka marka inahaas u qeybsamaa kufru takdiibi waljuxuud eh, kufru libaai walistikbaar kufru licraab kufru shaki iyo kufru nifaaq shantaas u kala baxa ibn lqayim madaarij saalikiin juska koowaad saasu ku ayuu uqeybiyey haddaa fiirisana inahaas unbuu kufriga u kala kaco midka aan qaybinana waa kufriga akbarka kufriga asqarka ah ma ahan ogow kufriga asqarka isagu marka waxaa weeyaan acmaashii furuucda aheedoo qofka uu ka tago ayaa mararka qaar waxaa lagu idlaaqaa kufri inay tahay kufrigaasna marka waa kufrin duuna kufrin kufrigu marka isagana marka inahaasa ugu waaweyn aqsaamtiisa iyo qeybihiisa waxaa kaloo isagana kufrigu ku tacalluqo shareecadu marka ay shay kufri akbara ku sheegto kale yacni kufriga in calaa wajhi lcumuum loo sheego iyo calaa wajhi tacyiin in loo sheego waa kala duwan yihiin gaalnimada in si idlaaqa loo sheego oo la yahaa qofkii waxa waxaa sameeyo waa gaaloobay camalkaas iyo camalkaas waa kufri in la dhaho waa shay in haddana laakiin qofkii lagu tabdiiqiyana shay kale waa oo la yidhaahdo hebel hebel waa gaal oo ficilkaas sameeyey midka dambe kan hore isagu bimujarad nafka hadduu tilmaamo waa dhahaysaa masalan rasuulka sal ll ly slam wuxuu yidhi waxyaaba badanoo kufri ku sheegay kufri waa lagu idlaaqi karaa marka waxyaabihii nebiga uu kufriga ku sheegay sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun yani haddow marka kufriga noociisa iyo nusuus unbaa markaas loola laabana waxyaabihii marka sharcigu ou gaalnimo ku sheego kufriga waa lagu idlaaqayaa laakiin hadhow labada nooc midka uu yahay nusuusta unbaa laga fiirsanaa iyadan haddii marka kufrigu uu noqdo kufri akbara shaygaas kufri akbara waa lagu idlaaqayaa laakiinse qofka ku dhaco kufriga akbarka ahay hadduu qof muslim ahaa oo ku dhacay maxaa xaalkiisa oo noqonaa wuxuu u baahan yahay in shuruud ay ku tawafurto shuruud qofkaas in laga helo mawaanicna laga waayo mawaanicdii markii laga waayo ayaa gaalnimada lagu tadbiiqinaa qofkaas hebel hebel hebel hebel oo gaalnimadii ku dhacay goormaa gaalnimada lagu tadbiiqinaa markii mawaanic laga waayo mawaanicdu marka waxaa weeyaan ilaa afar afar shay ayaa laga fiiriyaa maanicu lawal waxaa weyan waa aljahlu jahligu waa maanic shaygan qofka ma yaqaan inay gaalnimo tahay shaygaanu qofka ma oga in ay tahay gaalnimo inay tahay maba oga soo ma kasen shaygan inuu gaalnimo yahay ma oga aljahli jahligu marka waxaa ku jiro waa eh, jahliga waa loogu cudur daaraya qofka hadduu kufri ku dhaco can jahlin ma lagu tadbiiqinayo ama yani axkaamtii kufriga ma lagu dureerinayo kufaarta waxaa kamida maalan qowluhu xadiidkii bukhaari muslim ay wariyeen min xadiidi xadiidkii bukhaari muslim ay wariyeen ninkii qisadii ninkii yidhi haddaan dhinta halay gubo maalin dambas badan dambas markaan noqdana maalin dabayl badan dambaskii ku firdhiya badda dabayshaasi ay u kala firdhiso u kala qaado wallaahi lain qadarani illaahu hadduu ilaahay i awoodo haddii alla uba awoodo yacni inuu isoo saaro hadduu alla subxaana watacaala uu awoodo waa i cadaabayaa bui layucadibanii cadaaban lam yucadibhu axada min alcaalamiin cadaab qof adduunka kam eh, joogo aanu cadaabin u cadaabi doonaa haddiiba ilaahay uu awood iyo yeesho yani ninkaas marka sheekhulislaam iyo siday leeyihiin wuxuu ka shakiyey qudradii awooddii ilaahay buu ka shakiyey awooddii alla wuxuu u maleeyey inuu ka baxsan karo haddii dambas laga dhigo la shiido ee lakala kala firdhiyo inuu ka baxsan karo cadaabkii ilaahay buu u maleeyey oo alla uusan dib usoo celin karin oo bacfi uusan keeni karin sidaasuu u maleeyey ninka isaga marka markau dhintay maxaa kugu xambaaran layidhi cabsiyaa igu xambaartay buu yidhi ilaahbaa u dembi dhaafay marka hadduu gaal ahaan lama loo dembi dhaafay aduu ku gaaloobi lahaa kufrigii marka ninkaas waa ku dhacay laakiin wuu ka jaahil ahay masaladaas inay gaalnimo tahay iyounan ogeyn soo ma garanin taas marka waa mid waxaa kale u daliila qowluhu tacaala wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula annagu kuwa wax cadaabayo ma nihin ilaa aan rasuul dirno rasuul qofka haddaan loo soo dirin xujada aysan u cadaanin ma la cadaabayo maanica labaad waxaa weeyaan almaanic athaani maanica labaad waa alikraah dirqin qofka in lagu dirqiyo kufrigi gaalnimadii waa lagu qasbay xabada inta loo qaataa layihi ku dhawaaq gaalnimo shay gaalnimo oo ku dhawaaqay ma la gaalaysiinaa liqowlihi tacaala man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waa laga reebay ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliiman walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim gadbu min allah walahum cadaabun cadiim kaas isaga marka laakiin ninka qalbigiisa kufriga u waasiciyey oo gaalnimada doortay waa la qabana la cadaabaha kaas laakiin nin qalbigii iimaan muminka ah laakiin afka gaalnimadii uga dhawaaqay dirqin lagu dirqiyo darteed marka isaga waxaa weya kaas ikraah marka waa maanic gaalnimada qofka u diidaay ikraahuna maaha qofka inuu isaga intuu madaxtinimo raadiyo hadhowna uu yihaahdo eh, gaalnimadan aniga waxaan u galay waa la iqasbay nacam haddii kale adaa lagu dilaa ama saanaa lagu yeela baa layiri inta marka hore isaga wax isku qaso madaxtinimo madaxtinimo raadsado oo baab yani aada xun dhex galo hadhow haddana inuu marka yihaahdo waa aniga waxaan ahay qof la biriqiyey oo kale taas ma soconaysa nacam xaq buu leeyahay adiga haddii inta lagu qabto gaalo ay ku qabtaan gaalnimadii lagugu dirqiyo markaas waa isaga baxsan kartaa laa yatakidi lmuminuuna alkaafiriina awliyaaa min duuni lmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shay ila an tattaquu minhum tuqaah marka taqiyada waa lagu ogolyahay markaas kale maanica saddexaad maanica saddexaad waxaa weeyaan eh, qofka ka celinaya alkhaa alkhata afkii wax kalou ka rabay inuu dhaho gaalnimadii afka ka boobay carabki ayaa ka boobay carabkii baa ka xaday ma rabin inuu hadalkaas u qasdo qasad qasad kama ahayn waa yiri un kaas marka isagana waa khata waa maanic xadiidkii nabiga sal ll ly slam ninkii uu ka sheekeeyey ilaahay subxaana watacaala tawbada markuu ka hadlaayo aada ba ugu farxaa waana uga farax badan yahay midkiin ay ka dhuntay hashiisii oo macahu macahaa acaamuhu wa sharaabuhu sharaabkii iyo cuntadii ay u saarnayd markaa kadib ka quustay geeri isku diyaariyey markuu intuu geed hoostiisa tegay arkay hashiisii oo dul taagan markaa fa akhada bikhitaamihaa hogaankeeda inta qabsaday yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabbuka ilaahu addoonkaygaata ana rabbigaayan ah yidhi waa kelimad lagu kufrinaayo laakiinse yani khada ay ka ahayd wuxuu yii akhdaa min shidati ilfarax yii nabig sal l slam farxaddii inta ka badatay yow gafay allahuma anta rabbii buu rabay wa ana cabduka markaasu allahuma manic atawiil nusuustii si qaldan u fahmay aayadihii qur-aanka ama xadiidkii ayuu si qaldan u fahmay markaasaa kufri baa ka dhashay tawiilkiisi ta'wiilkiisii iyo fahamdaradiisii baa gaalnimo ka dhalatay ilaa xujada looga oogo oo loo cadeeyo ma la gaalaysiinayo qisadii qudaamata bnu madcuun ayaa u daliila iyadana Eh, qudaama radi allahu canhu dadkii bederka qeyb galay uu ku jiray eh, iyagoo dhowr ah ayay khamri ayay cabeen markaasay khamradii ayay weliba waa xalaashadeen khamro oo la xalaashadana gaalnima waa og tahay way xalaashadeen iyagoo nas qur-aanka kamida si qaldan u fahmay laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun fiima tacimuu ida ma ataqow waaaamanuu wacamiluu saalixaati ila aakhiri alaaya waxay u qaateen aayaddu inay tahay qofka iimaanka camalka saalixa leh wax dembihi inuusan lahayn hadhow cabo khamrada saasna ma ahayno aayadda waxay kusoo degtay dad iyagoo khamradii cabaaya dhintay intaan khamrada la xarimin ka hor markaasaa ilaahay yidhi intaan khamrada la xarimin ka hor dadkii dhintay ee khamradii cabi markaas cabaayey waxaa weya day iimaani camal saalixa lahaayeen wax dembiya korkooda ma ah markaasaa marka tiibaas xun intay u qaateen ayay fain asaruu hadday daa'imaan sidaas oo ay ku joogaan ay yidhaahdaan ta'wiilkeennii horaan inaga taagannahay iyo khamradii xalaalsigeeda diloo yidhi markaas soo ma garani haddii ay kasoo laabtaanna xaddu xadulmuskir ku dhufta qofka muskirkaa cuquubada la garaaco ku dhuftan marka haddii marka la xaday waa inay muslimiin yihiin moogtaha marka cumar ta'wiilka meesha ka bixinaya ta'wiilku marka waa maanic walidaalika xaqaa'idka aan ka hadlayno ashaacirada iyo keyrkood iyo firaqa jahmiyada iyo marka laga hadlaayo oraahdooda iyo maqaalaadkooda waa gaalnimo laakiin acyaantooda ma la gaalaysii kara nacam fulaan oo caqiida ashcariya aaminsan waa gaal ahlu sunnada ma dhahan soo ma garan sababtoo ah ta-wiilkii baa la qaldamay oo meeshaas la gaaray inkastoo yani ah, ah, yani alimaam axmed walidalika imaam axmed raximahullah jahmiyada marka uu gaalaysiinayo yani calaa wajhi alcumuum u gaalaysiin jira calaa wajhi lcumuum jahmiyadu inay yani ictiqaadkooda inuu gaalnimo yahay alqur-aanimada u samey jira laakiin gaargaar waxaa laga yaabaa mararka qaarkood qaarkood inuu u duceeyaaba dhici jirta qaarkood inuu salaad ku daba tukada ma'muun oo kale hadday laasiyama khulafa iyo wax lamida ay yihiin ayaa dhici karta marka ta'wiilkuna waa maanic afartaas marka waa mawaanicda mawaanicda marka mid kasta waxaa kasoo horjeeda waa shardiba noqona wixii kasoo horjeeda marka kufrigu marka waa isaguna alkufru calaa wajhi tacyiin mawaanicdaasaa ka fiirina haddii mawaanicdaas aysan meesha oolin gaalnimadiina uu ku dhaco qofka markaas yuxkamu calayhi bilkufri waridda taas marka iyaga halkaasaan uga baxaynaa aqsaamtaas marka kufriga aqsaamihiisaas kufriga akbarka qaybihiisa iyo kufrigan calaa wajhi tacyiinka marka iimaanku un masaa-ishaas inahaasa ugu muhiimsan inta adnaad ka ogaata ay tahay kutubaha laga alifay iimaanka waa badan yihiin waxaa kamid a kutubta laga alifay kitaabu liimaan libni manda kitaab uu ka alifay tacdiimu qadri salaat juska koowaad aakhirkiisa meelaha ugu dambeeya ilaa iyo kan labaad oo dhan wuxuu ka hadlaa iimaanka masail liimaan walkufri masaaisha iimaanka iyo kufriga Eh, ibnu taymiya raximahullah laba kitaab uu leeyahay kitaab iman kitaabu alimaan alkabiir iyo kitaab limaan alawsat ayuu leeyahay sharx xadiis jibriila la dhahaa midkan dambe eh, labadaas kitaab iimaanka iyuu ka qoray ibn lqayim raximahullah kitaabkan la yihah asalaatu xukmu taarikiha mabaaxif badan oo iimaanka ayuu kaga waramay oo kaga hadlay eh, waa badan yihin kitaab limaan liabi cubayd alqasim ibni salam kitaab limaan liabi bakr bn abi shayba culimadii hore kitaabu limaan liibni abi cumar alcadani oo shuyuukhda muslim kamid ahaa kitaabulimaan buu leeyahay marka liahmiyatihi unbaa culimadu marka imaanku inay gaar u qoraan oy uga hadlaan ahmiyad uu leeyahay daraaddeed bay saa u yeeleen marka masaa-ishaana ibnu rajab wuxuu yihi qofkaan aqoon badan ulahayn inuusan ka hadlinaa u fiican sababta waxaa weya wuxuu yihi bunya alislaamu calaa khamsin markuu sharxayo xadiidkaas ama xadiidkii jibriil markuu sharxayo jaamic alculuum walxikamka maxaa yeele waxaa ku tacaluqda oo ku xiran buu yiri masaa'ilulkufri lkufri waaliimaan waxaa ku xiran dadka gaalaysiintooda iyo iimaanku sheegooda iyo haddana aakhira sacaadadooda ku xiran sacaadatu daareen baa ku xiran marka haddaad adiga si sahlanoo fudud aada dadkii daaqada uga bixiso waxaa laga yaabaa in markaas qiyaamahana markaa eh, qiyaamihiina waxaa ka dhalanaya qofkaas inuu ahlu naar yahay oo naarta uu ku waarayo dhinaca kale haddaad qofkii oo gaal ah ama gaalnimadii ku dhacay haddaad tiraahdid yani maba aad tirahdid qof muslima ah, maba gaaloobaba iyadana waxaad ku dha haddii aqoontiisu ishkaalaad badan ay ka gashana una u garow uusan aqooninna inuusan dhexgelina marka hore wuxuu yihi marka qaala naadimu raximah llah iclam biana diina qowla wacamal faxfadhu wafham maa calayhi ida ishtamal kafaaka ma qad qaalahu rasuulu id jaahu yas'aluhu jibriilu iclam ogow biana diina diinka qowlun qowl weeyaan wa camalun camal inuu yahay ogow faxfadhu kaas wafham fahm maa wixii daakaa isaga ah ishtamala uu koobay caleyhi korkiisa kaa waxa uu koobayna ogow kafaaka waxaa kugu filan maa ayaa kugu filnaaday qad qaalahu uu yiri arasuulu rasuulka uu yihi sala allahu calayh ali wasalam id waqti jaa-ahu uu u yimid yas xaal uu su-aalayay jibriilu jibriil id waqti jaa-ahu u yimid jibriilu jibriil oo u yimid nabiga sal ly slam yas xaal uu su-aalayo calaa maraatibin uu su-aalayo maraatib darajaad talaatin oo saddex ah fasalahu kala saarsaaray u kala bixbixiyey jaa-at calaa jamiicihi jaa way timid mushtamilatan xaal ay tahay midii koobaysa calaa jamiicihi calaa jamiici diini diinka dhammaantiisa alislaami koobaysa islaamkii waliimaani iimaankii walixsaani iyo ixsaankii walkullu dhammaanna mabniyun midkii yani mid la dhisay weyaan mabniyun mid dhisan weyaan calaa arkaani arkaan korkood kuwa ku dhisan tiira ayuu ku dhisan yahay mid kasta islaamka iimaanka ixsaanka islaamkiibuu marka ka bilaabayaa faqad ataa waa yimid alislaamu islaamkii mabniyun mid la dhisay weyaan calaa khamsin shan korkood lagu dhisay faxaqiq hubso wadri garo maa wixii qad nuqila lasoo asaaska ahaa al acdamu ee weyninka badnaa wahuwa asiraadu waana jidkii almustaqiimu toosnaa al aqwamu ee toosnaanta badnaa waa maxay marka kaas ruknu shahaadatayni labada shahaado tiirkoodii weeyaan fasbut sugnaaw calayhaa iyada korkeeda ku sugnaaw wactasim ku dheg bilcurwati laantii laantii bay alwusqaa yacni adkayd qabso allatii taas oo laa tanfasimu aan go-aynin gunuda adag laanta gunudeedu ay adagta aan go-aynin qabsee ku dheg buu ku waa ruknu shahaada ruknu shahaadatayn arkaanu lislaamu bilaabaya wuxuu ka bilaabay al-asaasu buu yidhi aasaaskii weyninka badnaa huwa siraatu lmustaqiimi weeyaan jidkii toosnaa al aqwamu ee toosnaanta badnaa ruknu shahaadateyni weeyaan shahaadateynkii tiirkoodii fasbut sugnow calayha ma calaa hada rukni ruknigan korkiisa ku sugnow wactasim ku dheg bilcurwati alwusqaa allatii taas oo laa tanfasimu aan go-aynin shahaadateynka marka waa rukniga koowaad qofkii ka taga waa laysku waafaqsanya inuu gaal yahay diintana uunan soo gelin waa rukniga koowaad waa xaqullaahi cala alcibaad ashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah horaan uga soo hadalnay wa haaniyan kan labaad wa haaniyan wakhud qaado thaaniyan kan labaad qaado tiirka labaad iqaamatu salaati hiya iyadu iqaamatu ruknigaasi iqaamatu salaati weeyaan salaada iyadu ta zakaati zakada gudashadeeda waayo ta zakaati zakada gudashadeeda weeyaan waraabicu kan afaraadna alsiyaamu soonkii weeyaan fasmac maqal watabic raacna ma aquulu waxaan dhahay waalkhaamisu kan shanaadna alxaju xajkii weeyaan calaa man qof korkiis yastadic awoodo fa tilka taadaasi khamsatu shan weeyaan intaa marka shan baad ku haysataa waa arkaanu lislaam nabiga calayhi salatu salaam markii la weydiiyey jibriil uu yihi akhbirnii can ilislaam islaamka iiga waran oo ii sheeg qaala an tumina wuxuu yihi qaala alislaamu an tashhada an laa ilaha ila allah ana muxamada rasuulu llah watuqiima asalaa watuta buu yihi markaa run ayaad sheegtay buu yihi markaasuu cumar wuxuu yihi facajibnaa lahu waa la yaabnay yas'aluhu wayusadiquhu waa weydiinaya waan u rumaynaa bacda shahaadateyn salaadaa ku xigto salaada waa tii aan hadaaya ka hadalnay ka tegisteedu marka gaalnimo inay tahay aimo badan oo fuqaha ah oo ahlu xadiis ah ayaa ku tageen bal waxaa saxaabadii yani laga wariyey cabdullahi ibnu shaqiiq sida uu yiri saxaabada shay ka tegistiisu ay gaalnimo u arkayeen ma jirin kayra salaa aan salaada ka ahayn camal haddii laga tago gaalnimo ay dhahayeen saxaabatu rasuulilahi ay u yaqaaneen ama u ictiqaadsanaayeen oo shay haddii laga taga lagu gaaloobayo eyr eh, oo salaada aanaan ahayn ma laha saasay saasu yii taasna marka iyaduna marka ahmiyadda ay leedahay saa loo yeelay wamin ahamiyatihaana waxaa kamid a ah acmaasha kale ama waajibaadka kale nebiga isoo dhulka joogo ayaa jibriil u keeni jiray una sheegi jiray laakiin salaada markii nebiga la dheelimiyey eh, yani ilaahi subxaana watacaala xaggiisa la geeyey halkaas ayaa salaada laga soo farad yeelay marka acmaasha kale waxyaabaha ay dheerkay kamid tahay ilaahayna subxaanahu watacaala waa ku ammaanay dadka yani salaada laazimo oo ku dadaalo muminiinta markii laga hadlayo qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun salaadaa loogu hormariyey yani bacda tawxiid shayga ugu horeeyo salaada wa min ahamiyatiha waxaa kamida wax ugu horeeyo qofka la weydiina inay iyada tahay awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati asalaa waxa ugu horeeyo qofka laga xisaabaya salaada salaadiina marka iqaamatu salaah ayaa la yiri wa thaaniyan <clears throat> iqaamatu salaati buu yiri salaada oo marka la toosiyo salaada oo la toosiyana waa sida nebigu tukan jiro loo tukado salluu kamaa ra-aytumuuni usallii sida uu nebigu yihi sal l salam xadiidkii malik ibn alxuwayris radia allahu canhu wuxuu yihi u tukada saad aragteen inaan u tukanayo oo kale marka waa in iyadana barashay u baahan tahay salaada waxaa muqadamo oo kasii horeeya dahaarada oo haddaan dahaaradan la baranin salaadii ma ansaxayso dahaaradii salaadaada ku xiran marka dahaaradiina inaad barato waa kuu amar waa lagu amray salaadiina inaad axkaanteeda barato waxa nawaaqid usala xeeba salaada jebiyo mubilaatu salaad iyo arkaanta salaada iyo inta aadan gelinba shuruudda lagaa rabo iyo waxyaabahaasoo dhan iyadana waxay u baahan tahay in cala sunna lagu ogaado sida yani lama rabo yani in lagu ogaado aabahay awooyaalkeeda saa ay saa u tukadaan arki jiray maxaa yeele waxaan cilmigu wuxuu u baahan yahay yani aada hubto yaqiin aada u ogtahay tahay nacam marka ha kaga gaabsanin aabbahay awowgee saa u tuka jiray ha ku gaabsanin baro nacam ayb wathaaniyan iqaamatu salaati wathaalisan ta-diyatu zakaati zakada bixinteeda zakada iyadana ahmiyaddeeday leedahay ilaa sideetan iyo dhowr meel ayaa culimmada waxay dhaheen qur-aanka waxaa kusoo aroortay wa waaqiimu salaata waaatu zakaa zaka oo laysku daray oo laysku xiriiriyey marka iyaduna marka waa salaada kama harto waa qariinatu salaa mid salaada lala xiriiriye weyaan waxayna ka tarjumaysaa alixsaanu ila alkhalqi salaadana waxaa weyaan waa mucaamalada adii rabbi idinka dhexeeyo ayay ka tarjumaysaa zakadana adiga iyo khalqiga mucaamalada idinka dhexeyso marka qofka muminka qof dadkana wax u jirana wax u taro zakada iyadan axkaam bay leedahay dadku hadda yani wixii markaa zaka ay ku waajibto waxaa laga rabaa inay ogaadaan yani eh, yani zakada hortay u dhiibi lahaayeen cidda ay sii lahaayeen waxa ay ka bixi lahaayeen qadarka maalka laga rabo eh, alla uu ku waajib yeelo waxaasoo dhan baa laga rabaa hadii uunan baranin dadka uusan weydiinin zake markaa aan sax ahayn ou dhiibo waxaa weyaan cudurdaar ma leh sababta waxaa weyaan waa heli karaa culama uu heli karaa isagiibaa baro kara hadduunan baro karinna dadoo su-aala ayuu heli karaa marka intoo wax isku qasa hadhow inuu yihahdo jaahilan ka ahay iyo ma soconaysa waraabicu kan afaraadna asiyaam weyaan fasmac maqal watabic raac soonka isagana waa rukniga afraad weeyaan waa iyadana waa tazkiyat nufuus soonka isagana wuxuu ku jiraa tazkiyat nufuus nufuustaa lagu dahiraa lagu nadiifiyaa oo yacni shahawaadka iyo waxyaabaha yacni eh, xunxun ayuu ka nadiifiyaa alla subxaana watacaala taqwadiisa laga kasbadaa naartan waa lagawaa looga gaashaanta siduu nabigu yihi sal l slam xadiisulqudsigii asiyaamu junna soonku waa gaashaanu yii nacam allana wuxuu yihi ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun shahawaadka iyo waxyaabaha yani qofku la xiriirana waa ka yareeyaa oo uu ka waa sharta iyana uu ka ilaaliyaa oo rasuulka sal alla ly slam markii xadiidkii saxiixa bukhaari ku sugnaa yaa macshara ashabaabi man istitaaca minkum ulbaa-ata falyatazawaj saa markuu nabigu yihi faman laga shahwadii laga yaabo qofka ku xambaari lahayd inuu meel xaaraana la aado isagii baa marka xakameynaya marka ahmiyadahaas oo dhan ayuu leeyahay ajrigiisuna aada ba u fara badan yahay laa nabigu uu yihi albaab dhan baa jiro dadka saa'imiinta jannada ay ka gelayaan markay ka galaanna waa la xiraa buu yihi nabig sal slam albaabkaas fasmac maqal watabic raac taana marka ilaahay subxaana watacaala in la ajiibo oo markaas aahaartii ambiyada ilaahay iyo maalihii yani buqcaadkii muqadaska ahaa la tago ilaahay lagu soo caabudo fatilka taaraasi khamsatun shan weyaan buu yidhi waliliimaani iimaankiina sitatu baa usitatu arkaanin lix arkaan baa usugnaatay lix tiir bilaa nukraani inkirid la-aan iyo fal inkirid iimaan islaam horaan uga soo hadalnay hadday wada jiraanna macaanidooda waa kala duwan yahay haddii midkood oo meesha yaallana ka kale uu maqan yahay midka maqan midkan jooga ayaa macnihiisu uu ku dhex jiraa marka hadda waa la kala gediyey maadaama labadoodiiba ay wada joogaan iimaanunaa iimaank iimaanunaa weyaan iimaankeena billaahi alla aan rumayno diljalaali weynaanta u saaxiibka ahaa iyo wamaana aan rumayno lahu lilaahi ilaahay usugnaaday oo min sifati lkamaali sifatu lkamaal ah iimaankeenna alla aan rumayno an tu'mina billaahi alla inaad rumayso saasuu nabigu yihi sala allahu alayh ali wasalam rumaynta alle la rumaynayana waa wujuudka alle inaad rumayso jiritaanka alle waa inaad rumayso ilaahi subxaana watacaala rabbinimada inaa u rumayso cibaadada inuu keligiis astaahilo inaa u rumayso magaceeda iyo tilmaamaha wan wanaagsan uu leeyahana aa u rumayso waana shay ugu muhiimsan oo arkaanul iimaan loona hormariyey uguna muhiimsan aasaas kale oo ah wabilmalaaikati malaaigtii rumayn wabilmalaaikati iimaanunaa rumaynteenna waay bilmalaaikati wa iimaanunaa iimaankeena bilmalaaikati aan rumayn malaaigtii malaaigtiiday alkiraami wan wanaagsana albararati ee baaryaalka ah tanna marka alimaanu bilmalaaika malaaigta in jiritaankooda la rumeeyo inay yihiin dad aan ilaahay yani jinsi aan ilaahay caasinin inay yihiin laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun gaar ahaan haddana kuwa gaarka loo sheegay oo jibriil iyo mika-iil iyo israasiil iyo rumayso munkar iyo nakiir iyo malik khaazinu naar malaa-igtaa marka wixii gaar loo sheegay inaad yani u rumayso kuwa cumuumanna ilahay inuu malaa-ig leeyahay malaa-igta tiradooda lama xisaabi karo oo waxa weeyaan wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu saasuu yiri ilaahi subxaana watacaala abuuristoodana abuuris aada u cajaa-ib badan waa qudrada ilaahay tusaysa alxamdu lilahi faatiri asamaawaati waalardi jaacili lmalaaikati rusula uli ajnixatin masnaa wahulaatha warubaaca yaziidu fi lkhalqi maa yashaa laba laba garbood kuwa lahaa jira kuwa saddex leh kuwa afar leh yaziidu fi lkhalqi maa yashaa kuwo kalena ilaahay wuxuu u ziyaadinaa xagga abuurista waxuu doono oo jibriil oo kale lix boqol oo garbooduu leeyahay nacam rasuulka markuu arkay jihada oo dhan isagoo daboolayuu arkay nacam calayhi salaam jibriil marka malaa-igtaas marka jibriil inuu yani sida sunnada iyo nusuus ay tilmaantay waa safiirka waxyiga alla subxaana watacaala kasoo qaado ma ambiyada ilaahay u keeno mika-iilna er, yani roobka iyo risqiga iyo ummadaha la kala gaargaarsiinayo iyuu <coughs> ku shaqo leeyahay <coughs> munkar iyo nakiirna su-aal lqabri israafiilna yani suurka buunka maaligna khaazinu naar weeyaano qur-aanka ilaahay uu ku sheegay wanaadoo maaliku liyaqdi calayna rabuka qaala inakum maakisuun malaaigta marka inaad sidaa u rumayso makhluuq ilaahay inay yihiin inaad ka rumayso oo aad khilaafto mushrikiinta waxay ka aaminsanaayeen oo ah almalaaikatu banaatullaahi ay dhihi jireen waxa inaada ka ictiqaadinin malaaigta waa makhluuq ilaahay abuurada bal ilaahay markuu ka hadlaayey waqaalu itakada araxmaanu walada subxaanahu bal cibaadu mukramuun ilahay bal cibaadun mukramuun malaaigta marka waa addoomo wa la maamuusay wax kale ma ah wa kutbihi ilaahay kutubtiisa wa iimaanuna weeyaan iimaankeena bikutbihi kutubta alla aan rumayno almunazalati ee lasoo daadejiyey almudaharati ee la dahiray min ataxriifi laga dahiray taxriif iyo tabdiil wakutubihi waimaanunaa bikutbihi ilahay kutubtiisa inaan rumayno kutubta ilaahayna subxaana watacaala wax waa jinsi wax allaala wixii ilaahay kitaaba uu soo dejiyey iimaan caama inaad rumayso mutlaqa gaar ahaan kutubta gaar loo sheegana de iimaan gaar ah inaad ula timaado u rumaysaa la rabaa kutubaha marka aada qur-aanka u tilmaamay waxaa kamid a qur-aanka oo kutubtii hore o dhan nasakhay isaga oo muhayminan caleyhi ilaahay uu yiri tawreed oo axkaam far marka eh, yani nabiyullaahi ciisa la siiyey oo lagu soo dejiyey iyo zabuur oo tasaabiix u badnaayo nabiyullaahi daawuud calayhi salaam lagu soo dejiyey eh, waxaa kaloo laga rabaa gaar ahaan haddana qur-aanka inaad iimaan gaara rumayso oo aad u rumayso wixii kutub ka horeeyey inuu isaga nasakhay oo hadda kitaab yacni eh, ilaahay subxaana watacaala xaggiisa qur-aanka kuwa kale oo dhan waxaa weya waxaa galay taxriif ilaahay waa awooday inuu ka celiyo taxriifka laakiin qur-aankan maadaama inuu maadaama markii markay taxriifaadka la imaadeen oy sameeyeen ilaahay subxaana watacaala xikamkiisa waxaa kamid noqday inuu nebi ambiyada dhammaystiro inuu soo diray kadibna nebigaasna uu qur-aankan kusoo dejiyey qur-aankan laakiin weligiis isma bedelahay yani wax bedeli kara male wax ku dari kara wax wax ka nuqsaamin kara ma laha maxaa yeele waxaa la rabaa maadaama nebi kale uunan soo baxaynin qur-aankii saasiya sidiisaa laga dhigay marka yani oo laa yaatiihi baailu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid warusulihi wa iimaanunaa rumaynteenna waaye lixdii arkaan waxaa kamid a wa iimaanunaa rumaynteenna birusulihi rusushiisa aan rumayno alhudaati hanuunsan alhudaati ee hanuuninaayo lilanaami khalqiga hanuuninaayo min gayri tafriiqin kala soocid la-aan inaan u rumayno walaa iihaami iyo yani shaki la-aan rususha ilaahayna inaan rumayno oo rususha ilaahay marka wuxuu ku yiri min gayri tafriiqin laa nufariqu bayna axadin min rusulihi tafriiqa marka waxaa loo jeeda iimaanka in lagu kala geeyey oo la yidhaahdo kuwaasna ma rumayneyno kuwaasna waan rumayneynaa sida ay gaalada ay sameeyeen oo kale oo qaarkoodna ay nb nabiga caleyhi salaatu wasalaam ay inkireen ay diideen risaaladiisa iyo nabi ciise kuwo kalena ay nebi maxamed diideen sala allahu caleyh waali wasalama eh, kuwana nebigo dhan ambiyada ilaahay o dhan ba ay diideen marka hal nebi haddaa beenisid ambiyada oo dhan waa beenisay marka laa nufariqu bayna axadin minhum macnaha waxaa weya iimaanka maku kala geyni laakiin inay kala fadli badan yihiin oo ay kala yani ay kala fadli badan yihiin nusuusta waa kusoo aroortay walaqad fadalnaa bacda nabiyiina calaa bacdin wa aataynaa daawuuda zabuura saasuu ilahi yihi subxaana wa tacaala rususha marka qaarka qur-aanka lagu sheegana waa rumayna kuwa aan qur-aanka lagu sheeginna lagu qisayninna waa jirtaa iimaan caama mudlaqa marka rusushana laga rumayna minhumwaluhum rusushaasi kan ugu horeeya nuuxun nuux waaye nabiyullaahi aadam say nebigu ahaa laakiin rasuul ma ahayn bilaa shakin shaki la-aan kamaa sidii ana muxamedan muxamed lahum iyaga qad khatama oo khatime iyaga kamaa sidii ana muxamedan muxamed qad khatama ou khatimay lahum iyaga u khatimay u dhamaystiray saa ugu dambeeyey rasuul nebi axmed ka dambeeyey sala allahu alayh ali wasalam ma jiro nubuwada marka nebiga ka dambeysa oo la rumeeyaa waa hayi iyo baadi iyo kufri waay nebi maxamed sala allahu alayh ali wasalam nebi inuu ka dambeeyo ictiqaadin la ictiqaadiy waa gaalnimo waay maxaa yeele qur-aankiina waa facadaha ruuxaas ruux qur-aankii beeniyey weeyaan marka dawaa'ifta qaarkood sida qaadiyaaniyada iyo kale rumaysan in nebi maxamed gadaashiis nebi uu jiro waxay beeninayaan qur aankii iyo iyo ijmaacii muslimiin marka arrintaa iyadaa marka firaq dadka firqooyinka muslimiinta in lagu daraamada ahaa kuwaas mar haddii nebiga nebi nebi ka dambeeya jiritaankooda uu ictiqaadsan yahay qof wa khamsatun shan oo minhum rususha ka mid ah ululcazmi waaye casmiga iyo go-aanka adag kuwa u saaxiibka ah alulaa ee hore fii suurati alaxzaabi talaa yani wou akriyey fii suurati alaxzaabi suurat alaxzaab iyo shuuraa iyo shuura suuratu shuura dhexdeeda ayuu qofka qur-aanka akrinayo uu ku akriyay oo shantaas ululcasmi iyagoo magacaaban ama tilmaaman labadaas suuraday ku kala jiraan waid akhadnaa min alnabiyiina mihaaqahum waminka wamin nuuxin waibraahiima wamuusa waciisa bni maryam suura axzaab suuratu shuuraana sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayk wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wamuusa waciisa an aqiimu ddiina labadaasu ishaara marka suuratu shuura ee marka uu leeyahay suuratu axzaab wabilmacaadi ayqin bilaa taradudi marka afar shantan waa inay ka fadli badan marka rususha ugu fadli badan yihiin shantoodana nabiyullaahi ibraahim iyo nabi nabi maxamed sala allahu alayh ali wasalam ugu fadli badan ayaga dhanna marka waxaa weye rususha oo dhanna nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa afdalu lkhalqi ah bidaliili maalinta aakhiro rususha oo dhan waxay imaanayaan taxta liwaai nabiy sal l l slam ay noqonayaan markii shafaaco laga wada dalbana shafaacatu shafaacatlmawqifna dhammaantood mid walbaa waa iska soo dhiibayaa nabigeena caleyhi salaatu wasalaam ayaa carshiga hoostiisa ku sujuudaayo kadibna markaasuu ilaahay ka shafaaca aqbalaa fadligiisa iyo markaa liwataxta liwaa'ihi bay ahaanayeen ambiyada oo dhan waana meesha lagu qof walba uu ku mahadinayo nabiga sal l slam muslim iyo gaalba maxaa yeele meeshaa un in lagu kala tagay rabaan mawqifkaas dadka dhibay wa ayqin yaqiini buu yiri bilmacaadi aakhiro soo celinta dambe yaqiini rumay bilaa taradudin shaki la-aan ayb walabdicaa cilmin cilmi sheegashadiisa la-aantiisna yaqiini biwaqti lmawcidi waqtiga mawcidkae aakhiro la ballamay cilmigeeda sheegashadiisa la-aanteed rumey yacnii waqtiga qiyaamuhu ou dhacayo adiga ma ogid adoon waqtigeeda xadidin oo aadan cilmigeeda sheeganin rumey maxaa yeele cid taqaana ma leh ina allaha cindahu cilmu saaca wayunazilu lgeyb wayaclamu ma fi larxaam wamaa tadri nafsu maada tagsibu qada wamaa tadri nafsu biayi ardin tamuut ina allaha caliimun khabiir marka macaadka iyo qiyaamaha inuu jiraayo taa un rumeyn shaki la-aan almacaad marka iyo aakhiro isu soo nooleynta dambe iyo dawaa-if fara badan oo de islaam u nisbo sheeganaya ayaa diido oo inkiro waa min ha ina waxaa kamida firaqda baatiniyada laysku dhaho dhan ismaaciiliye iyo nusayriye iyo durzi iyo wixii hadba la yiraahdo waxaa weeyaan macaadkaas way diidaan oo ma ogola nusuustaasna marka waa ta-wiilinayaan waxyaabo kale laga wadaa waxay leeyihiin aakhira dadka yani haddaan dadka aakhira lagu cabsiinin ay leeyihiin dad wax dad fiicnaan lahaaba ma jiri laha inay kuleeyihin marka aakhiro waa iska cabsiis un dadkaa la rabaa inay fiicnaadaan ay kuleeyihin marka dadka haddii la yidhaha war fiicnaada aakhiro ma jirtay ma fiicnaanaymarka laakin haddii aakhiro lagu cabsiiyo waa fiicnaanayan laakin xaqiiq ahaan dhab ma ahanay kuleeyihin aakhiro waxa layaha kuwa iyaguna marka firaqul islaam kuma tirsana Right laakinanaa nu'minu min gayri imtiraa bikulli maa qad saxa can khayri lwaraa laakinanaa laakiinse nu'minu waan rumaynaynaa annaga min gayri imtiraa shaki la-aan bikulli maa baan rumaynaynaa shay dhammaantiis qad saxa ansaxay can khayrilwaraa ka ansaxa khalqiga kii ugu khayrka badnaa nebi maxamed sala allahu caleyh waali wasalam wax kastoo nabiga ka ansaxa sal alla ly salam waan rumaynaynaa oo min dikri aayaatin ah aayaat yani sheegitaankood ah mucjizaad calaamado dheh min dikri aayaatin calaamado sheegitaankooda ah takuunu calaamadahaas oo takuunu ahaanayaan qablahaa saacadda horteed wahiya aayaatkuna calaamaatun calaamaad weeyaan iyo ashraaqun calaamado oo lahaa lisaacati saacadda ay leedaho saacadda usugnaata yani saacadda marka la rumaynayo amaaraatu saacana waa rumayneynaa maadaama xadiista nabiga ay ku timi sala allahu alayh waali wasalam calaamaadka marka saacadda kuwa waaweyn iyo kuwa yacni eh, muqadamaad kuwa waaweyn u ah ba waa leeyihiin kuwa waaweyn waxaa kamid a khuruuju daaba daabad daabadiisa oo bixitaankeeda idaa waqaca alqawlu calayhim akhrajnaa lahum daabata min alardi tukalimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun daabadaasoo ilaahay subxana wa meesha uga hadlay oo dadka calaameyneyso way soo baxaysaa aakhiro yani calaamadaha qiyaamaha dajaal ah kamid a calaamadaha qiyaamaha nabiyullaahi ciisa baa kamid wa inahu lacilmun lisaacati falaa tamtarunna biha watabicuuni hada siraat mustaqiim waxaa kamida sidoo kale khuruuj khuruuj yajuuj wamajuuj yajuuj wamajuuj soo bixitaankooda waxaa kamida duluucu shamsi min maqribiha qoraxda oo galbeed kasoo baxda wahaakada way fara badan yihiin kuwa muqadamaadka u ahna waxaa kamida lcilmi cilmiga in la kor yeelo oo jahligu ou ka bato cilmiga oo jahliga ou bato waxaa kamida tasliimu lkhaasa dadka is yaqaan keliya inay salaamaan waxaa kamid a masaajidoo laysugu faano dhismahooda anaa kaa masaajid qurxan anaa kaa qurxan laiskugu faano sidii nebigu sheegay sala allahu alayh ali wasalama waa fara badan yihiin marka waxyaabaha ka mid a taas aada i u fara badan yihin waxaa kamid a xadiiska jibriil kuwa lagu sheegay an tara alxufaata alcuraata alcaalata ricaa ashaa yatadaawaluuna fi lbunyaan dadkii ari raacyada ahaayo baadiyaha iska joogi jirayo dhismayaal iyo dabaqyo isugu faanayo waxay kamid tahay muqadamaadka calaamadaha waaweyn kuwa muqadamaadka u ah waxaa kamid a ah cuquuqulwaalideynku inuu bato oo caasi waalideynka uu aada u bato baxaysu yacni ilmuhu ay waalidkood ula dhaqmaan sidii addoon camal an talida alamatu rabbataha addoontu inay dhasho sayidkeeda si kalena waa loo fasiraa dabcan laakiin annaga hadeertaan taas aada waaqici loogu ah nacam taas aada waaqici u ah nacam oo cuquuqi iyo yani caasi waalideynka inuu aada u batay laa siyamaa meelahan waxyaabahaasoo dhan marka oo saacadda muqadamaad u noqon karo axaadiista un laga barto sunnada nebiga sala allahu caleyh waali wasalam ay aada uga hadashay waxaa kamid a ah calaamaadka nebiga soo bixintiisaba sala allahu aleyh waali wasalam oo rasuulka bixintiisa waa saacaddii maxaa yele wuxuu yihi sal ll salam bucidtu ana wasaaca ka haatayni saacaddii aniga waxaa nala soo saara saan anagoo isku ah in kaadat latasbiqunii waxay ku racdistoo badato waxyaabahaas dhan waa waxyaabaha nebiga waxaa soo gelaya ku leeyahay waa intaan aakhire la gaarinba yani alimaanu bilyawmi alaakhir waa gudo weyn yahay waxaa soo gelaayo alimaanu bilmowt geeridi wuxuu le wayadkhulu waxaa soo gelaya kan alimaanu baa soo gelaya iimaan bilmowti geeridi la rumeeyo geeri hadda qof walba waa ogyahay nin uu dhimanayo aan ogeyn male mogta wamaa min bacdihi iyo wax ka dambeeya geerida wamaa wixii min bacdihi gadaashiis xutiman lagu qoray oo lagu waajib yeelay cala alcibaadi addoommada oo markaa marka waxyaabahaas marka maxaa kamid a waxaa kamid a qabrigii iyo xisaabtii ka dambeysay iyo waxyaabahaas oo dhan maa su-aalihii qabrigii iyo waxyaabahaas kulli waana kulan muqcadun mas-uulu man rabu ma diinu waman rasuulu ana kulan mid kasta dhammaan oo dadka kamid a muqcadun weeyaan mid la fariisinayo mas-uulu oo la su-aalayo weeyaan maxaa la weydiinayaa man rabbu rabbi rabbigaa yaa waaye ma diinu diinkaagu waa maxay waman rasuulu ay waman irasuulu rasuulka yaa waaye yani maada hadda u isticmaala waa tajawuz ilaa yani man irabbu waan la su-aalaya dadkan wacindamaa yuhabitu lmuhayminu بhaabt اqwl aladiina aamanuu wa wayuqin lmurtaadu cinda dalik maa bأnamaa lmahaalik wa cinda daa kan agtiisa buu yihi su-aashaas qabriga yuhabitu lmuhayminu allaha muhayminka wuu sugayaa bihaabiti alqowli qowlka kiisa sugnaay buu ku sugayaa waa tawxiidkiiye tawxiidkii iyo jawaabtii saxda ahayd waayee aladiina kuwiibuu ku sugayaa aamanuu rumeeyey yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wafi alaakhira wayudilu allahu aalimiina wayafcalu allahu maa yashaa wacinda daakan agtiisa marka yuhabitu lmuhayminu allaha muhayminkae addoommadiisa axwaashooda markaatida ka ah wuu sugayaa bithaabiti lqowli buu ku sugayaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wa wayuuqinu lmurtaabu kii shakisnayna wuu yaqiininayaa cinda daalika meeshaas agteeda cinda daalika kaadaas agtiisa biana maa mawriduhu ay biana mawriduhu makaano aroorkiisa meesha uu u arooraayo almahaaliku inay tahay mahaalik iyo halaag inay tahay marka xadiidkii caamka yan xadiidkii bukhaari muslim ay werinayen min xadiisi asmaa binti abi bakar yaa tilmaamaya oo nabigu sal l slam yii inakum tuftanuuna fii qubuurikum qubuurtiina la idinku fidnaynaya fitnatan ashadda aw qariiba min fitnati almasiixi dajaal markaasaa wuxuu yidhi addoonka ayaa e, waxaa la dhahayaa marka qofka yuqaalu lirajuli maa cilmuka bihada rajul ninkan maxaad ka taqaanay markaasu wuxuu leeyahay fayaquulu e, lmumin mu'minku wuxuu dhahayaa aw ilmuuqin ama midkii muuqinka ahaa hada muxamedun ja bilbayinaat waa nebi maxamed aayado cadcadow noola yimid fatabacnaahu waa raacnay yuqaalu lahu nam saalixan kaas waxaa la dhahayaa marka seexo nam saalixan iska hurid xaal aad tahay mid fiican adoo fiican kan kalena waa ama almunaafiqu aw ah ilmurtaab munaafiq ama kii shakisnaayna waxaa la dhahayaa maa cilmuka bi hada arajul ninkaan maxaa ka taqaanay fayaquulu markaas wuxuu dhahaya haah haah laa adri ma ogi ma ogi buu leeya haah laa adri samictu annaasa yaquuluuna shay-an faqultuhu dadka wax dhahayaan maqlay anigana waa dhahay buu dhahaya markaasaa marka isagana lagu bilaabayaa markaas in burusyo iyo yacni dube markaa naar oo dab ah in lala dhaco oo lagu dhufto qabrigana waa lagu ciriirinaa xataa takhtalif adlaacuhu ilaa feerihiisu ay dhaafaan marka eh, halkaasaa marka cadaabulqabriga uga bilaabana qabriga cadaabkiisana asbaabaha keeno waa un macaasida haba kala badnaato labada shay ugu daran bacda alkufri qabriga yani cadaabkiisa waxyaabaha sababo waxaa ka mid a eh, namiimnimada isku dirdirka qofka wax isku dadka isku dirdiro iyo kaadida oo aan aadna isaga nadiifinin oo istijada aan lagu dadaalin xadiis daara qudni kusugnaa wuxuu ahaa istanzihuu min albowl war kaadida iska ilaaliyo ka fogaada fa ina caamata cadaabi alqabri minhu cadaab alqabriga badankiisa kaadidoo ka ahaada xadiidka ibnu cabaas oo dheeraayna wuxuu ahaa amaa haada labadii nin oo qabriga nebiga uu yihi waa lagu cadaabaya wamaa yucadabaani fii kabiirin labadaas nin waxay samay jireen amaa axaduhumaa fa kaana yamshi binamiima midkood isku dirdir ayuu dadka ula socsoco jiray dadku isku diri jiray wa ama alaakharu ka kale fa kaana yamshi wuxuu yihi kaana laa yastatiru min albawl kaadida iskama asturi jirin marka dunuub yar yar ayaa qabriga cadaabkiisa sababto kaadi qofka falala ka dhehayso ama ka faniinayso oo uu fududaysto qabriga cadaabkiisa uu ku gelaa oo qabriga loogu cadaaba hadal uu yiri afkiisa kasoo baxay dad iskugu dirdiraa lagu cadaabaa qabriga wahaakadaa macaasidoo dhanna cadaabu qabriga ay keentaa xadiidkii dheeraayo nebiga riyadiisa yaana ku tusaayan oo dadkii zinaada ahaa iyo kuwii kale uu kaga hadlay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam marka cadaabulqabriga rumayntiisa aada rumaysaa waxaa kamida marka mar hadaa cadaabulqabrigii rumayso asbaabihii keenayan inaa iska ilaalisa ibnulqayim kitaabu ruuxu ku dhigay asbaabaha cadaabulqabriga iyo keento iyo waxyaabaha looga badbaaday wabilahi towfiiq sal